رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkiisa nebiga sala allahu calayh wasalam looga hadlaayey ee rawdatul anwaar ahaa waxaan ku sii dhex jirnay weliba fadxigii weynaa iyo guushii weyneed ee ilaahay uu siiye muslimiinta waa fatxu makka waxaan ku jirnay fatxu makka iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo maka galay intaa kabacdina kacbadii la tahiray uuna markaa ku tukaday mar allaala markuu tawaafkii faaruqayna falammaa markii faraqa uu faaruqay nebiga ee uu dhammeeyey min atawaafi tawaafkii daca wuxuu u yeedhay cismaan bin talxa fa akhada minhu miftaaxa alkacbati waxa uu ka qaaday furihii kacbada wa amara wuxuu amray bifatxihaa furitaankeeda uma intaa ka bacdi amara wuxuu amray nebiga bima fiiha wixii ku dhex sugnaa oo min alasnaami samanyo ah in la bixiyo fa ukhrijat fa kusirat waa la saaray oo waa la jejebiyey wa amara wuxuu amray bima fiiha wixii markaa ku dhex sugnaa ayuu rasuulku amray sala allahu calayhi wasalam bimaa fiiha wixii markaa ku dhex sugnaa ayuu rasuulku amray oo min asuwari suurooyin iyo masawiro ah famuxiyat waa la tirtiray uma intaa ka bacdi dakhalahaa rasuulku wuu galay sala allahu calayhi wasalam huwa asaga iyo wa usaami bnu zayd ninka usaami ibnu zayd markaa la yidhaahdo waa uu galay wa bilaal fa uqliqa albaaba albaabkii baa la xiray wastaqbala aljidaar gidaarkii iyo derbigiina wuu qaabilay alladii kaasoo yuqaabiluhu qaabilkiisa ahaa ee ka soo horjeeday wa huwa asagoo calaa bucdin jidaarka ka fog alaaati adrucin saddex dhogoon sutra ahaanta ahaan buu uga soo fogaaday oo intaasaa sutrada la ogol yahay wa can yasaarihi nebiga bidixdiisana cunuudun tiir baa ahaaday wa can yamiinihi midigtiisana camuudataani laba tiirood laba tiirood ayaa ahaaday dhinaciisa midigta ahna wa waraa'uhu gadaashiisa alaaata acmudatin saddex tiirood fa sallaa rakcatayni laba rakcadood buu tukaday uma kabacdi daara rasuulku wuxuu ku wareegay fi lbeyti beytka gudihiisa wakabara wuxuu ku kibaarsaday fii nawaaxiihi dhinacyaalkiisa wawaxad allaaha ilaahay ayuuna ku waxiday ilaahay ayuuna markaa ku waxidayo rabbi subxaanahu wa tacaala towxiidkiisii ayuu markaa qiray towxiidkiisii ayuu markaa qirayoo ilaahay subxaana wa tacaala towxiidkiisa ayuu markaa qiray laa tafriiba calaykum wax canaan ah maanta korkiina ma ahaanin uma intaa ka bacdi fataxa albaaba albaabkii buu rasuul ku furay wa kaanad qurayshna waxay ahayd qad mala'ad mid ay buuxisay almasjid alxaraam sufuufan ayagoo safsaf ah ayay buuxiyeen wa fa akhada wuxuu qabtay nebiguu qabsaday bicibaadatay ilbaabi albaabka labadiisa garab ayuu qabsaday fa khataba wuu khudbeeyey khudbatan khudbo baliiqatan oo xeel dheer bayana fiiha khudbada soo gudaheedii uu ku caddeeyey kafiiran wax badan oo min axkaami alislaami islaamka axkaamtiisa ka mid ah wa asqada wuxuu hoobiyey edirna uu ka dhigay umuura aljaahiliya jaahiliya waxay ku dhaqmi jireen umuurahooda wa aclana wuxuu iclaamiyey can dihaabi nakhwatahaa kibirkeeda inuu baaba'ay uma intaa kadib qaala wuxuu dhahay nebiga yaa macshara quraysh reer qurayshay maa tarawna maxaad u malaynaysaan annii anigu faacilun inaan idinku samayn doono bikum adinka maxay idinla tahay inaan idinku samayn doono waad i waad i buriseen waad i dhibteen waa idin qabsaday maanta maxaad iga filaysaan qaaluu waxay dhaheen khayran khayr baan kaa filaynaa akh kariim baad tahay wabni akhil kariim nin wanaagsan wiilkiisaa tahay qaala rasuulkuna waa cafin badnaayee wuxuu yidhi laa tafriiba calaykum alyowm maanta wax amaana korkiina ma ahaanin idhabuu baxa laa tafriiba canaan calaykum korkiina alyawma maanta ma aha buu dhahay nebiga idhabuu baxa fa antum ulaqaa xor baa tihiini aad buu u naxariis io cafin badnaa rasuulka uma intaa kadib nasala waa uu degay wa jalasa wuu fadhiistay nebiga fi lmasjidi alxaraam masaajidka xurmada leh dhexdiisa waradda almiftaax furihiina wuxuu u celiyey ilaa cuhmaan ibni talxa wa qaala wuxuu yidhi khuduuhaa qaata khaalidatan iyadoo aad ku waaraysaan macnaha idinkuun baa haynaaya ee qaata furaha taalidatan waxay ahayd markii horena waxay ahayd markii hore kuwa idinka haayeyda idinkay siis idin sugnaatay laa yansicuhaa ka siibi maayo ka qaadi maayo minkum xaggiina ilaa aalim aalim maahana albayca baycadii baanu gelaynaa intaa wixii ka dambaysay rasuulku beeco ayuu markaa ka qaaday dadkii uma intaa kadib ataa rasuulku wuxuu yimid assafaa buurtii safa facalaa wuu koray calayhi buurtii korkeeda xaysu meel yanduru uu arkahayo ila albeyti xaramka koruu u sii koray buurtii safa ilaa beydku uu u jeeday fa rafaca yadayhi gacmihiisa ayuu kor u qaaday yadacuu asagoo ilaahay tuugaaya dumma intaa ka bacdi baayaca annaasa dadkii buu kula mubaayacooday rasuulka cala alislaami islaamnimaduu kula mubaayacooday wa minman aslama dadkii islaamay yowma idin maalintaa fatxu maka waxaa ka mid ahaa abuu quxaafa waa waalidu abi bakrin sidiiq abuu quxaafa ninka la yidhaahda waa abuu bakar aabbihii ayaa maalintaa islaamay radia allaahu canhu fa farixa wuu ku farxay rasuuluullaahi rasuulkii alla biislaamihi islaamkiisuu ku farxay uma intaa kadib baayaca nisaa'a haweenkii buu la mudaayacooday bacda rijaal ragga ka gadaal ayuu dumarkii mubaayaca la galay calaa an laa yushrikna inaysan u shariig yeelin billaahi ilaahay shay-an waxba walaa yasriqna inaysan xadin walaa yazaniina aysan zinaysanin walaa yaqatulna inaysan dilayn awlaadahunna ilmahooda si kastay ku dilaanba walaa ya'tiina inaysan la imaanaynin bibuhtaanin been abuurad yaftariinahu ay ku abuuranayaan bayna aydiihinna lugahoodii gacmahooda iyo wa arjulihinna lugahooda inta u dhaxaysa walaa yacsiinahu aysanna ku caasinayn rasuulka fii macruufin wixii wanaag ah oo dhan wax xumaana asaluusan faraynine wixii wanaag oo dhan uu nebigu amro inay markaa la imaanayaan wa minman baayac ciddii la mubaayacootay yowmaidin maalintaa oo min alnisaa'i haweenkii ama dumarkii waxaa ka mid ahayd hindi binti cudba wa imra'atu abi sufyaan abii sufyaan xaaskiisaa ka mid ahayd jaa'ad way timid mutanaqibatan ayadoo niqaabanoo wejiga xiratay mutanakiratan isqarinaysa dembigay gashay og tahay weliba waxay ka mid tahay dadka dhiiggooda hidriga laga dhigay ee la baneeyey ilin qoluu rasuulku tirin doonaa uu dhihi doonaa hebel haddaa a arka dila hebelna ha la dilo hebelna ha la dilo xataa kacbada maradeeda hadday qabsadaan ha lagu dul dilo dad noocaas ah ayaa jiray sidaa darteed ayadu waxay samayseen dadka bihii mubaayacaadka gelahayay yay la soo raacday way soo dhex gashay wa miman baayaca yowma idin dadkuu la mubaayacooday nebiga waxaa ka mid ahaa oo min annaasi oo min annisaa'i haweenkii ah hinda bintu cudba wa imra'atu abi sufyaan abi sufyaan naagtiisa jaa'ad way timid mutanaqibatan ayadoo niqaabanoo wejiga xiratay mutanakiratan isqarinaysaa maxaysaa u yeeshay wejigeedii iyo u qarisay khawfan cabsi calaa nafsiha nafteeda ay u baqaysay mimaa kaanad wixii ay ahayd bay la cabsanaysay qad facalad mid ku samaysay binacshi xamza xamse meydkiisa wixii ay ku fashay ayadoo ka cabsanaysa in looga aargudo oo loo qisaasoo dhibkaa nebiga uu u qabsado yaysaa markaa u yeeshay falammaa tammad markay taam u noqotay lahaa ayada waa waahiye albaycatu baycadii ay muslim islaamkii ka mid noqotay ay muslimad noqotay oo intii baayacadu ay socotay ay sidaa ahayd oo baayacadii u dhammaatay qaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo maa kaana calaa wajhi alardi arlada wejigiisa iyo korkiisa ma saarnayn min ahlu khibaa'in teenda ehelkeeda waa guri ehelkiisa axabba loogu jecel badan yahay ilaya xaggayga an yudilluu inay dulloobaan an yudilluu inay dulloobaan oo dulli uu ku dhaco min ahli khidaa'ika gurigaaga ehelkiisa adduunka oo dhan waxaan u jeclaa inay hoogaan oo ay dulloobaan in allaalinta gurigaaga ku nool uma ka bacdi maa asbaxa ma noqon oo ma waabariisan alyowma maanta calaa wajhi alardi wejiga arlada wejigeeda waa dusheedee ahlu khibaa'in guri ehelkiisa teenle ehelkeeda axabba ilaya xaggayga loogu jecel yahay an yucizuu inay sharafoobaan min ahli khibaa'ika teendadaada ehelkeeda gurigaaga dadka deggan ayaan maanta ugu jeclahay wax cizooba sharaf iyo guulna helaa korna markaa noqda laakiin xilli waxaa isoo martay aan dadka kuugu nicba inay dulloobaanna gurigaaga dadka ku nool aan kow u jeclaan jiray xilligaasaa jiri jirtay waqad asbaxa waaya uma intaa ka bacdi bay tiri maa asbaxa ma noqon oo ma waa bariisan alyowma maanta calaa wajhi alardi arlada wejigeeda ahlu khibaa'in dad guri degan axabba ilaya xaggayga loogu jecel yahay an yucizuu inay sharafoodaan korna noqdaan min ahli khidaa'ika teendadaada ehelkeeda faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi wa aydan haddana waladii nafsu muxammadin biyadi macbuudka nebi muxammed nafsadiisay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye maxaa kale intaasi waa ogaaday maxaa kale markaasay su'aalooyin badan weydiiso oy ti rasuulka ilaahayow ninkayga abi sufyaan waa nin bakhiil ahoo gacan adag wax diilka anii ilmaha nagu filanna nama siiyo marmar baan jeebka u gadaal maraa oon wax kala baxaa dembinay igu noqonaysaa ka baxso adi iyo ilmahaaga wixii idinku filan wixii idinku filan oo macruuf ah waxyaaba noocaasii markaa weydiisay wa aydan wuxuu ula jeedaa nebiga haddana taa waan ogaaday haddana maxaa kale haddana maxaad kaloo i weydiinaysaa waaladii nafsi muxammadin biyadihi wa kaana cumar cumar ibnu khadaab wuxuu ahaa radia allaahu canhu qad jalasa mid fadhiistay asfala min majlisi rasuuliillaahi rasuulka majliskiisa iyo meesha uu fadhiyey meel ka hoosaysa ayuu markaa nebigu fadhiyey sala allahu calayh ayuu cumar fadhiyey eh wa kaana cumar ibnu khaaab wuxuu ahaa radia allaahu canhu qad jalasa mid fadhiistay asfala min majlisi rasuuliillaahi meel ka hoosaysa meeshuu nebigu fadhiyey wuxuu nasaa u yeelay yuballiqu naasa suu dadka u gaarsiiyo wa yubaayicuhum mubaayacadana uu ka qaado canhu rasuulka xaggiisa bacdamaa nebiga codkiisa uusan wada gaarsiin karin dadkuna ay fara badan yihiin nebigu markuu hadlo cumar hoostiisuu fadhiyaa dadkii markaa gaarsiinayaa ciddii rabtay inay nebiga la mubaayacootana wuu ka soo qaadayaa mubaayacadii wa kaanat baycatu nnisaa'i dumarka baycadooduna waxay ahayd kalaaman hadal keliya bikayri musaafaxatin gacan qaad la'aan ragga nebiga markuu la mubaayacoonayuu gacan qaadi jiray oo halhal buu u salaamayey amaa dumarka kalaam iyo afkuu nebiga kula mubaayacooday watay caaishu tiri weligiis nebiga gacantiisa imra'a ajnebi ah ma uusan saafaxayn mana gacan qaadin shay aad yaad u dhib badan waayo labada qofood oo kale ajanabiga ah gacan qaadkooda wixii maxaarintaa waa gooni ama inta kale dumarkee ka soo haray waxaan la oggolayn wa kaanat baycatu nisaa'i dumarka baycadeeda kalaaman hadal bay ahayd bikayri musaafaxatin isgacan qaad la'aan waqad jaa'a waxaa yimid bacdu annaasi dadka qayb ka mida nebiga u yimideen liyubaayicuu say ugala mubaayactamaan rasuul allaahi rasuulkii alle cala alhijrati hijro hijiray doonayaan oo waxay rabaan bacdamaysan horay u hijroonin hadda inay maka ka baxaan oo ay ka hijroodaan intaa ka bacdina meel kale ay tagaan faqaala wuxuu yidhi nebiga dahaba way tageen ahlu lhijrati hijrada ehelkeeda bimaa fiiha wixii ku dhex sugnaa wixii ku dhex sugnaa oo ajir ah ayay qaateen laa hijrata hijra ma jirto bacda fatxi makka fatxi maka markay dhacday kadib in maka laga baxo oo laga hijroodo ma jirto walaakin jihaadun laakiin jihaad ayaa jira iyo yawaniyatun niyo waida istunfirtum haddii laydin wici dalbana fanfiruu baxa war soo baxa waxaa la aadayaa jihaad haddii laydin dhaho hadhihina laa hijrata bacda alfatxi baa la yidhi haba la dhehetaa way jirtaa laakiin in maka mar dambe laga baxo oo laga hijroodo oo meel kale la aado ma jirto taasi markaa way dhammaatay li'annahaa saarad waxay noqotay daar islaam maka daar islaam waaye saa darteed dib dambe looga hijroon maayo hojeena waxaa la in beled kufri aad ka tagto oo beled islaam tagto marka maka inta laga baxo oo meel kale markaa la aadaaye ma jirto unaasun dad uhdirad la baneeyey dimaa'uhum dhiigooda dad waxaa jira nebiga dhiigooda hadri uu ka dhigay kama soo qaad meel kastoo lagu arko ha la dilo uu rasuulku yidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qad ahdara mid baneeyey yowmaidin maalinta dimaa'a unaasin dad dhiigooda dad dhiigooduu hadri ka dhigay hadri waxaa la yidhaahdaa ka soo qaad ma laha meel kastii qofkii arkaba marka uu dili karaa cadumad kuwaa waxaa weynaaday dunuubahum dembiyaalkooda layskama fasaxin dembiyo waaweyn bay galeen wakaburad waxaa weynaatay jaraa'imihim waa jarimooyinkooda qaladaadkii iyo dembiyadii ay galeen ayaa weynaaday fa amara wuxuu amray rasuulka sala allahu calayhi wasalam biqatlihim dilkooda kuwa in la dilo ayuu amray xataa walow kaanuu xataa haddii ay ahaadaan mutacalliqiina kuwa ku dhegan biastaari lkacba kacbada asturkeeda kacbada maradeeda xataa hadday qabsadaan oo ay ku dhegaan inaan la dhaafin rasuulku aad buu u naxariis badnaa in badanna waan soo marnay xataa dad asaga sigay oo dilraba inuu cafiyey laakiin dadkan waxbaa jira arrimooyin kale ayaa markaa jiro waatuu tilmaamay cadumad dunuubahum dembiyaalkoodii waa weynaaday wakaburad jaraa'imhum qaladaadkii ay galeenna way weynaatay fa amara biqatlihim dilkooduu rasuulku amray xataa walow kaanuu xataa hadday ahaadaan mutacalliqiina kuwa qabsay oo ku dhegay biastaari alkacbati kacbada maradeeda fadaaqat waxaa la ciriirtoomay calayhim korkooda alardu dhulkii ayagoo dhanba dhulkiiba ciriiri la noqday fatxu maka way dhacdoo makaa la soo galay makay joogaan meel ay aadaan iyo dhulkii oo dhan yaa ciriiri la noqday fadaaqad calayhim alardu bimaa raxubat ayadoo waasica ruxbadeedii waasictinimadeeda ayadoo qabtaa ayaa haddana arladii ciriiri la noqotay fa ama aladiina kuwii qutiluu bimaa raxubat fa minhum dadka rasuulku amray dilkooda waxaa ka mid ahaa man xaqad miday ku dhowowday calayhi korkiisa kalimat kelimatulcadaabi kelimadii cadaabka inuu jahannamo galo kelimadii cadaabkee ahayd la'amla'anna jahannama tiibaa dadka qaarkood oo rasuul ku amray dhiiggooda uu baneeyeyna dad noocaasa ayaa jiray oo fa minhum waxaa ka mid ahaa man xaqad miday xaq ku noqotay ku dhabooday calayhi korkiisa kelimatulcadaab oo waqutila la dilay ayagoo saasa qofkii la haleelay waa la dilay jahannamo waayo xaggiisa wa minhum man baa ka mid ah adrakatu ay haleeshay cinaayatullaahi ilaahay cinaayadiisa naxariistii alla iyo ilaalintii ilaahay ayaa haleeshay fa aslama way islaameen kuwaasna intaan la gaarinba oo aan la dilin oo dhiigoodii aan la gaarin ayaa ilaahay cinaayadiisa iyo maamulkiisii xifdintiisii haleeshay fa aslama kuwaana way islaameen fa ama aladiina kubi qutiluu la dilay fahum waxaa ka mid ahaa ibnu khatal ninka lagu magacaabo ibnu khatal wa makhiis bin subaaba ninka lagu magacaabo walxaarif ibnu nufayl iyo waqaymatulfanaanad oo liibni khatal u sugnayd gabar ibnu khadal fanaanad u ahayd heesa oo nebiga gabay iyo shicir ku cayn jirtay weli isagaa amri jiray intuus meesha soo istaajiyou dhihi jiray cay moxamed gabay ka tiri kuna hees xaaladaasay markaa samayn jirtay waayo waa meeshaan hadda ka leenahay dadkan dilkooda sabab unbaa keenay wax weyn iyo jariimo adag ayay markaa sameeyeen ee fa ama aladiina kuwii qutiluu la dilay fahum ayagu waxay ahaayeen ibnu khabal wa maqiis bin subaaba waalxaarif ibnu nufayl iyo waqaynatun gabar fanaanad ah oo liibni khadal u sugnaatay idan arbacatu nafar waa afar qofood yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa wa aydan sidoo kale waxaa ku jiray dadka alxaarif ibnu talaatil nin la yidhaahdo xaarif ibnu talaatil ayaa markaa ka mid ahaa raggii markaa la dilay wa qaynatun iyo qaynat wa aydan alxaarif ibnu talaatil alkhusaaciy ee reer khusaaci ahaa wa ummu sacdin ummu sacd ma ixtimaal waxaa suuragal ah an takuuna ummu sacd inay tahay hiya mawlaad ibnu khadal ibnu khadal naagtuu xoreeyey fa idan khamsatun shan bay noqonayaan aw sittatu nafarin ama lix qofood weliba qayntaas iyo fanaanadaaba umu sacad inay ahayd wa ama aladiina kuwiise aslamuu islaamay oo wakaanuu ahaaday qaanu waxay ahaayeen qad harabuu kuwa cararay kuwaan islaameen cinaayadu ilaahay haleeshay markii nebiga maka uu soo galay dhulkiina ciriiri uu ku noqday wayba kala ordeenba aw ikhtafuu ama way isqariyeenoo markaa way dhuunteen umma intaa ka bacdi umma istu'mina ammaan baa loo weydiiyey rasuulka lahum ayaga rasuulkaa inta loo tegay intaan gacanba laga dhigin laga baryey ammaan inuu siiyo ou amni geliyo fa jaa'uu way yimideen wa aslamuu wayna islaameen kuwaana intay yimaadeen bay islaameen fahum waxaa ka mid ahaa cabdullaahi bnu sacad ibnu abi sarx وckrm bn abi jahl وhabaar ibn اlأswad waqaynatun fanaanad ukhraa oo kale oo tii hor aan ahayno liibnu khadal u sugnaatay idan arbacatu nafarin waa afar qofood afar qofood ayay markaa ahaayeen wa ama aladiina kubi aslamuu islaamay wa kaanuu waxay ahaayeen qad harabuu kuwa orday oo fakaday aw ikhtafuu ama isqaryo dhuuntay uma istu'min ammaan baa looga dalbay nebiga lahum ayaga fa jaa'uu way yimideen wa aslamuu wayna islaameen fahum cabdulaahi ibni sacad ibnu sarxi baa ka mid ahaa ikram ibni abi jahl oo aad u dhib badnaa oo weliba abaanduulayaasha waaweyn ee qoraysh markaa ku jiray aabbihiina waa naqaanaa waa abii abijahl labadooda wiil iyo aabbihiisoo aad nebiga u dhibay bay ahaayeen asagiina wuu cararay waa tamar allaala markii uu baxay asagoo la gorgortamaya naaquude iyo nin mtaqaanaa doon kaxeeya dhahaya yaman iyo meelaha igee yaa xaaskiisa intay nebiga u tagtay tiri yaa rasuula allah cikrama kaa cararay iska aamin geli haye buu dhahay nebiga gabriil maadeeray ahaayan bay ahayn oo muxakam intay ka daba tagtay soo kaxaysay nebiga aniga ammaankaaga soo qaaday way soo celisay rasuulku waatuu yidhi cikramo ibni abi jahal oo muhaajira idiin imaanaayee aabbihiha caynina waayo qofka dhintay oo la caayo qofkii u nool bay un dhibaysaa taana wax utaraysa ay u taraysa markaa ma jiro waxna ka qaadi mayse ha caynina cikrama ibni abi jahal habaar ibnu aswadna wuu badbaaday qaynatun iyo wa qaynatun fanaanad ukhraa oo kaloo ibnu khadal u sugnaatay arbacatu nafarin afar qof bay noqonayan qiila waxaa la yidhi waa aydan sidoo kale kacab ibnu zuhayr ibni xarb wahindu bintu cudboon hadda soo tilmaanay oo imra'ata abi sufyaan ahayd sabcatu nafar bay markaa noqonayaan toddoba qofood wakhtafaa waxaa dhuuntoo isqariyey haddana aakharuuna kuwo kale khawfan cabsi calaa anfusihim laftoodun bay u cabsanayeen kuwaan duuna an yakuuna asagoonan ahayn qad uhdad mid la baneeyey dimaahum dhiigagooda rag waxaa jira ayagu isqarinayo naftooda u baqaayay ilaan dhib nebiga u geysteen islaamka mashaakil bay ka horgeeyeen maysan islaamin horay dhiigooda dadka la baneeyeyna kuma jirin naftoodan bay isaga cadsanayeen wakhtafaa waxaa isqariyey oo dhuuntay aakharuuna kuwo kale khawfan cabsi darteed calaa anfusihim naftoodu ay u baqayeen duuna an takuuna ayduusan ahaan ama an yakuuna asoonan ahaanin qad uhdirad mid hadr laga dhigay oo la baneeyey dimaahum dhiigagooda minhum kuwaana waxaa ka mid ah safaan ibnu umay wa zuhayr ibnu abi umay wa suhayl ibnu camar uma aslama haulaa'i kulluhum dhammaantood way islaameen falilaahi alxamdu mahad ilaahayaa iska lehe ilaahay bay mahad u sugnaatay safwaan suhayr suhayl inta way islaameen salaatulfatxi baanu gelaynaa salaaddii fatxiga iyo guusha anagu markaan guul helno waa la ciyaaraa waa la boodboodaa damaashaad iyo fantasiyaad baa la sameeyaa gabdho iyo wilal baa laysku wacaa keeg iyo waxyaabo kalaa la keenaa muusigaa la shidaa waa la boodboodaa rasuulkase ilaahay buu u dhowaanayaa salaad ayuuna dukan doonaa ilah subxaana wa tacala waxaan ka rajaynayna inuu xaqana waafajiyo wayna darsiga noo soo socda iyo salaadii fatxiga wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam